بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التخصيص عشر كينا سيديدي الصدنات كتاب كلب الأصول وحين كبلا بين التخصيص وحين صور دميني عام كي بين صور دميني عام كمركينو تعريفني أما عام كأينو أرقني waxa ka soo hor jeeday tacriifkiisiina wuu muuqday oo khaaska ah haddaba takhsiisku waa caamkii oo la khasisayo weeye caamkii ayaa la khasisayaa bal aynu takhsiiska aragno biidni illaahi tacaala tacriifkiisa iyo aqsaamtiisa iyo tusaalayaashiisa intaba aynu aragno kolley caamka iyo takhsiiska iyo usuulkii horey aynu u soo barannay qayb kamida mida weeyaanoo macadka waa kii hore kutubtii horeen soo dhiganay usuulka ahayd uunbay wada socdaano waxaynu u arkayno inuu adag yahay maaha atakhsiisu takhsiiskii atakhsiisu takhsiisku qasrulcaami waa caamka kugaabintiisa calaa bacdi afraadihi afraadiisa qeyb ka mida lagu gaabiyo wa qaabiluhu waxa qaabilayaana xukmun wa qaabiluhu xukmun habata limutacadidin والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا وأقل الجمع, وأقل الجمع إن كان وحين أركينا علم هل كان تخصيص كيبو شيخك هذا إياه تخصيصك هذا ومصدر فعل كيسنا خصص بوها خصص خصص وحو تخصيصك إنوغو, تعريفي قصر العام على بعض أفراده waa caamkii baa lasoo qaadaya oo lafdiga waxaa lagu gaabinayaa afraadiisa qayb ka mida oo qaar baa laga saarayaa oo laga bixinayaa meesha daliil kale ayaa khasisaya ama daliil kaleba maahe oo lafdi kalea khasisaya ama lafdi kaleba maahe mukhasisaadu way badan yihiin caqligaagaa xataa khasisaya qaraa-in kalea khasisaysa meelaha ayay culimmadu la mareen maxaa ka mid ah a ilaahay markuu leeyahay faqtulu lmushrikiin mushrikiinta laaya sow mushrigaasi caam ma ahayn ilan jamaca lagu daray buu ahaaye mushrikiinta la laynayo miyaynu ku darnaa oo nidha aayaddan ka faa'iidaysanaynaa dimiyigii mushrikii dimiga ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee muslimiinta aan khaa'imaynin ee cahdiye wixii ay ku ballaame heshiiyeen oo dhan fulinaya miyaa la dilayaayoo aayaddaa ma u deliishanaa may waa laga saaray faqtulu lmushrikiin waa caam waa afraadiisa qayb ka mid a lagu khasisay walmudallaqaatudii aan soo maraynay ee la khasisayey ayaa ka mid a markaa haddaba takhsiisku waa in caamka afraad laga saaro oo afraaddiisa qayb ka mida uun lagu daayo talow takhsiiska yaa aqbala takhsiiska yaa aqbala wa qaabiluhu xukmun sabata limutacadidin buu ku yidhi marka horeba lama takhsiisiyo waxaa lagaa rabaa xukun u sugan wax fara badan in la takhsiisiyo oo tidhahda xukunkaa ah, ayaa la takhsiisiyey mutacadid baa iska lahaa hadda in yar baa lagu soo reebay ma maad odhanaysaa atakhsiisu takhsiiskii qasrulcaami caamka gaabintiisa weeyi calaa bacdi afraadihi afraadiisa qayb kamida lagu dul gaabiyo wa qaabiluhu takhsiiska ka aqbalayaana xukmun xukun weeyi xukunka oo habata sugnaaday limutacadidin wax fara badan u sugnaaday mutacadid buu u sugnaaday markaasaa la odhanaya hala gaabiyo walasaxu qowlka asaxaa ee sixada badan jawaazuhu takhsiiska banaanidiisa weeye jawaazu takhsiisi ilaa waaxidin ilaa mid inta laga soo gaadhayo wuxuu ku yidhi talow caamkii ma la wada saaraya afraadiis iyo ma laga wada daynaya ilaa xabad inta laga soo gaarayo asaxuhaa buu kuleeyay qowlna wuxuu leeyahay maya maxaa caam looga dhigay haddii xabad qura loo jeedo ma la iska magacaaba iyada buu kuleeyahay muqaabilku asaxu waa nacam wal asaxu asaxu waxa weeye jawaasuhu takhsiisku inuu bannaan yahay ilaa waaxidin ilaa waaxid inta laga soo gaarayo waa in lam yakun ilcaamu caamku hadduuna ahayn jamcan jamac hadduuna ahayn caamku hadduuna jamac ahayn waaxid un baa la reebaya waaxidkaasi waa dalaaladii qadciyada ahayd ilan shay qadciya lama diidaynine mufradka dalaaladiisa maxaan kusoo tirinayna labaynoo qaybnay qadciya daniya saw maaha qadciyadu intee bay ahayd mufrad markuu yahay waaxid jamacana intee buu ahaa dalaaladiisu qadci markay ahayd aqaluljamacoo laysku haystay saddex iyo laba isagana intaasaa lagu soo gaadhsiin karaa musanahana laba wa aqaliljamci jamac inta ugu yar baa ayaa lasoo ayaa bannaan in la soo gaadhsiiyo aqaliljamc jamac inta ugu yaroo saddexa ama laba ah in kaana hadduu yahay jamc jamc hadduu yahayna aqalujamcdaa la gaadhsiinaya oo ama saddexa ama laba ah intaaba waa la saari waxaa kaloo dhan waa la saari karaa ragga qaar baa qaba oo muqaabilka ah xataa jamca waaxid waa la gaadhsiin karaa ee naga daaya bay yidhaahdeen aqaluljamc yaan la odhanin walcaamu caamka almaksuusu la khasisay cumuumuhu cumuumkiisa walcaamu caamka almaksuusu ee maksuuska ah cumuumuhu cumuumkiisa muraadun waa loo jeedaa tanaawulan xagga keensashada laa xukman xagga xukun ahaan looma jeedo halkaa hadda la soco alcaamu lmaksuus labadii qodol ee adkaa maxay ahaayeen alcaamu lmaksuus iyo iyo caamun uriida bihi lkhusuus alcaamu lmaksuus buu ka hadlay caamka maksuuska ah cumuumkiisa waa loo jeedaa buu ku leey caamnimadiisa waa xagga tanaawulka laakiin xukun ahaan looma jeedo xukunka intaa laga saaray kuma jirta buu kuleeyahay waa maxay tusaalihiisu talow caamun maksuus caamun maksuus markaynu leenahay waxa weeye am yaxsuduuna annaas oo kale am yaxsuduuna ma waxay xasdayaan annaasa dadka annaasadaa maxaa looga jeedaa sow dadkoo dhan ma ahayn hore annaasa ilan waa ismuljamac al lagu daraye sow cumuum ma maxaa looga jeedaa annaasadaa waa rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa looga jeedaa haddaba waad aragtaayo wuxuu ku leeyahay cumuumkan marka hore waa loo jeedaa oo cumuumnimada waa looga jeedaa xagga keensashada dadko dhan uu lafdigu keensanayo laakiin xukun ahaan cidda la xastayo ee xukunkan xasadkii uu ku duldhacayo loogama jeeda dee rasuulkun baa looga jeedaa waa caamun maksuus iyo caamun uriida bihi lkhusuus kaasi waa caamun uriida bihi lkhusuus caamun maksuusna waa ina alinsaana lafii khusrin oo kale in alinsaana alinsaan sawcaan ma aha alinsaan waa maxay alinsaan waa mufrad al lagu daray cumuum buu keenaya haddaba cumuumkiisu waa loo jeedaa buu ku yidhi xagga keensashada oo ah in alinsaan markaad tidhaahdo dhammaan dadkii oo dhan baa soo wada gelaya xagga tanaawulka dadkii oo dhan ba gaal iyo muslimba waa la soo gelaya haddana takhsiis baa meesha yimidoo istinuhu dee mukhasisaaduu ku jiraa ila aladiina aamanuu marka la xagga dambe wax lasii reebreebo takhsiiskiibaa yimid oo xukun ahaan kuwa gaalada ah unbaa loo jeedaa kuwa khasaaraha ku jira waa kuwii gaalada ahaa ama dee muminiintii liidatay walcaamu caamka almaksuus maksuuska ee la khasisay ee mukhasis kale uu khasisay sidii istinaa ka daba yimid may aayad kalaa khasistay may eqaaya ka daba timid may ebedel baa ka daba yimid may sifa ka daba timid mukhasisaadu way inoo iman ilaa mukhasisaad fara badan baa inoo imanaye caamka marka mukhasis uu ka daba yimaade mukhasisku uu khasiso umumkiisa waa loo jeedaa xagga tanaawulka xukun ahaan laakiin looma jeede inta la saaray way baxayaan oo xukunka way ka baxayaan intaasuu doonaya inuu yidhah waana caamun maksuus walcaamu caamka almaksuusu la khasisay cumuumuhu cumuumkiisa muraadun waa loo jeedaa tanaawulan xagga keensashada lafdigu uu keensanayo laa xukman xagga xukunka se loogama jeedo waa ina alinsaana lafii khusrin oo kale walmuraadu bihi ka looga jeedo walmuraadu bihi alkhusuus laysa muraadan bal kuliyun istucmila fii juz-iyin fahuwa majaazun qaطcan walmuraadu ka looga jeedo bihi isaga alkhusuusu khusuuska walmuraadudaa alcaam baa ka horaysa oo meesha la qadaraya walcaamu caamka المراد looga jeedo bihi isaga alkhusuusu khusuuska looga jeedaa laysa ma aha cumuumkiisu muraadan mid loo jeedo cumuumkiisa marka horeba looma jeedo marka horeba cumuumkiisa looma jeedo bal kuliyun waa kuliyi isticmila loo isticmaalay fii juziyin juziyi loo isticmaalay oo fa huwa isagu majaazun waa majaaz qadcan go'naanba halkan dambe muxuu ka hadlayaa walmuraadu bihi lkhusuusudu waa maxay waa caamun maksuus kii hore muxuu ahaa والعام المخصوص ما يعني عام انا كهر عام مخصوص بقى كان واه محي والمراد عام اريد به الخصوص وهي كان عام اريد به الخصوص هذا عام اريد به الخصوص marka aad eegto wa am yahsuduna الناس ayati quraanka ahay id qala lahum الناس ان الناس قد جمعوا لكم او kale weey nuaym ibn mas'ud id qala lahum الناس ereyga الناس ee lafdi caam aha oo jamac ismul jamac lagu daray weey saw umum maaha hadaba cumuumkiisa caam makhsuus amaahe waa caamun uriida bihi lkhusuus waa caam marka horeba khaas looga jeedo caamun uriida bihi lkhusuus waa caam marka horeba khaas baa looga jeeday haddaba wuxuu ku leeyahay cumuumkiisa isaga looma jeedo oo marka leedahay am yaxsuduuna annaasa ma dadkay xasdayaan dadkay xasdayaanta dadkaa marka horeba dadko dhan loogama jeedo nebi maxamedun baa looga jeedaa laakiin ina alinsaana la fii khusrin markaad tidhaa ina alinsaana odhan maysid marka horeba gaaladaa looga jeedaa un ma aha waana insaan dhan baa loo jeedaa xataa muminiintii baa soo gelaysa ad odhanaysaa kolka caamun maxsuuska cumuumkiisu waa muraadoo waa loo jeedaa xagga tanaawulka xukun ahaanun baan loo jeedin laakiin caamun uriida bihi lkhusuuska cumuumkiisa looma jeedo marka horeba looma jeedo oo caamun uriida bihi lkhusuus marka horeba waa kuliyi loo isticmaalay oo looga jeedo juziyi looga jeedo annaasa markaan soo qaadano naaskaa marka horeba waxaa looga jeedaa nebi maxamed baad oranaysaa waad aragtaa waa majaas haddaba kan dambe ka horena majaaz ma ahayn walcaamu caamka almaksuusu la khasisay cumuumuhu cumuumkiisa muraadun waa loo jeedaa tanaawulan xagga qaadashada laa xukman xagga xukun ahaan looma jeedo walcaamu caamka almuraadu bihi looga jeedo alkhusuusu khusuusna laysa maaha caamka cumuumkiisu muraadan mid loo jeedo cumuumka marka horeba loogama jeedo bal isagu huwa isagu kuliyun waa kuliyi isticmila waxaa loo isticmaalay fii juziyin juziyi baa loo isticmaalay oo fa huwa isagu majaazun waa majaaz qadcan go-naan marka horeba waa majaaz buu ku yidhi walasaxu waxaa asaxa ana alawala ka hore caamun maksuusku xaqiiqatun xaqiiqo inuu yahay caamka maksuuskii waa xaqiiqa oo wuxuu xaqiiqo ku yahay inta baaqiga ah bacda takhsiis intaa baaqiga ee bacda takhsiis soo hadhay ayuu xaqiiqo ku yahay waa majaaz min tacbiiri lkulli wa iraadati ljuz kii la odhan jiray weeye ama calaaqadu ay juz-iyo noqon jirtay majaaz mursala walasaxu asaxu waxa weeye ana alawala ka hore waa caamun maksuuskii xaqiiqatun oo xaqiiqa oo fa huwa isagu haddaba waa ka hore caamka maksuuska ahe xujatun waa la xujaysanayaa jazman baana loo xujaysanayaa xujo ayuu noqonayaa iyo shay la deliishado ayuu noqonayaayoo la xujaysanayo qowl ayaa leh maya e waa hayru xujatin mutlaqan buu leeyahay ilayn waa la khasisayba oo waynu aragnaa inuu shakigii ku jiray daahiray kol haddii shakigii ku jiray ina alinsaana markaa tira waxaa laga shakisan yahay dadkoo dhan in looga jeedo iyo inaan looga jeedin shaki sow maaha ila aladiina aamanuu marka la yidhaahdo inaan insaankii hore dadkoo dhan looga jeedin ba halkaa shakigiibaa caddaaday kol hadduu shakibaa caddaaday yaan la deliishanin buu leeyahay waa qiil laakiin qawigu waa la deliishanayaa weeyi oo wax alla wax caamkaa maksuuska ihi caamka maksuuska ihi wax alla wax mushkilada uu leeyahay ma jiro dee meelo badan baa la daliishadaayo faqtulu lmushrikiin baaba ka mid a ayaaba kamida oo waad haysaa fa huwa xujatun waa xujo oo xujo ayay noqonaysaa wa yucmalu waa lagu camal fali bilcaami caamka waa lagu camal fali oo caamka sidiisaa loo qaadano cumuumkiisiibaa loogu camal fali walow bacda wafaati nebiyi nebigu intuu dhintay kadibba ha ahaatee qablalbaxsi intaan la baadhbaadhin canilmukhasisi mukhasiska intaan la baadhbaadhin muxuu ku yidhi haddaad aragto aayad caam ah ama xadiis caam ah caamnimadaasaad u qaadan oo sidaasaa loogu camal fali walow nebi maxamed dhimashadiisa dabadeedba ha ahaatee adoon mukhasiskii baadhbaadhin waad ku camal fali markaad mukhasis heshana afraaddii mukhasiskaubaad ka saari oo talow nebi maxamed markuu dhintay kadib kolley hadduu khaas jiro khaaskii wuu qoran yahaye maxaa caamka loogu camal falay ila nusuustu way wada qorantay horta khaaskamaa la baadho marka la ogaado khaaska la helo ma laga saara afraadda khaaskao lagu camal falo maya buu ku leeyahay caamka lafdigan cumuum baa loogu talagalay naskana cumuum buu ugu jiraa cumuumkaa baad u qaadan markaad khusuuska hesho unbaad iska saari afraaddii wayucmalu waa lagu camal fali bilcaami naska caamkaa ayaa lagu camal fali walow bacda wafaati nebiyi nebiga dhimashadiisa dabadeedba ha ahaatee qabla albaxi baxfiga hortii iyo baadhidda horteed baa lagu camal fali can ilmukhasisi mukhasis xaggii la baadhay qiil ayaa leh nebigu intuu dhintay kadib caamka laguma camal falo horta baxi ha la sameeyo ilan waxaa suurtagala takhsiis baa suurtagalahe marka mukhasiska la waayo caamka ha lagu camal falo mukhasisku waa ka caamka khasisaya ee wax ka soo reebreebaya mukhasiskiibuu jeclaystay markaa sheekhu inuu halkan inoo taabto uu yidhaah mukhasisaadda bal hadda ila eega mukhasisaadda bal ila eega inuu yidhaa ayuu jeclaystay sheekhu khayr allaha siiye wa huwa buu ku yidhi mukhasisku qismaani waa laba qaybood mukhasiska caamka takhsiisinaya waa laba qaybood mutasilun midi waa mutasil mutasilka waxa loo yaqaanaa waa mukhasiska aan macnihiisa la gooni noqon karaynin haddii caamka ka horeeya laga tago macnaba yeelan maayo markaan idhaa ina la lafii khusrin ila aladiina ila aladiinadu keligeed haddii laga bilaabo ma macnay leedahay ila aladiina kuwii mooyaane jannay galeen dadkoo dhani miyuu ka horeeya ila aladiina aamanu kuwa unbaan janno gelayn miyaa laodhanaya ma bay galeen ba ila aladiina aamanuu lama garanayo ina alinsaana lafii khusrin tanaa loo baahan caamkanaa loo baahan yahay kolka mutasil waxaa la yidhaahdaa mukhasiska dambe ee caamka khasisaya markuu caamka u baahan yahay caamka wuu u baahan waa mutasil baa la waa shan qaybood mutasilku ma ogtahay shan qaybood ba mutasila munfasilkana maxaa loo yaqaanaa munfasilkana waxaa loo yaqaanaa mukhasisku markuuna caamka hore u baahnayn waxaa laga yaabaa inuuna hadalba ahayn inuu caqliyo kale yahay baa laga yaaba waxaa laga yaabaa isku aayadba inayna ahayn oo aayaddana caam ay tahay aayad kaloo khaasana aayaddaa kale khaaska ah mukhasis lagu magacaabaya markaa wahaakada wa huwa mukhasiskii qismaani laba qaybood weeye mutasilun midi waa mutasil oo caamilka ayuu la xidhiidhayo maa laa yastaqilu binafsihi baa la yidhaahdaa waa mida naftiisa ula istiqlaalayn oo lafdiya ah, caamka unbuu kuxigayaa wa huwa haddaba mutasilku intaan munfasilkii la gaadhin buu mutasilkii sharxayaa wa huwa mutasilku khamsatun waa shan shan shay ayaa mutasil loo yaqaanaa mukhasis mutasila alistinaau waa istinihi ka koobaad waa istinaha baa la yidhaha alistinaa ka labaadna waxaa la yidhaha waa ashardu ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa asifa ka afraadna waxaa la yidhaahdaa alghaaya ka shanaadna waxaa la isku yidhaahdaa bedelulbacdi iyo bedelulishtimaal bedelulbacdiga iyo bedelulishtimaalku shan bay isku yihiin intaasi waa mukhasis mutasila ah, waa mutasilaadda wax takhsiisisa weeyi alistinaau waa istinihii ka koobaad siiqadii istinaha ayaa loo jeedaa talow istina maxaa la yidhaha istina waa masder soo reebid weeye wa huwa isagu ikhraajun saarid weeyaan binaxwi ilaa ilaa iyo kuwa lamidka a lagu saaro oo min mutakalimin mutakalim ka ahaaday waaxidin keliya fil asaxi qowlka asaxe ee sixada badan istinihii buu tacriifiyey muxuu yidhi istinaha waa ikhraajun saarid caamkiibaa laga saarayaa afraadiisa qayb kamida mida ikhraajun saarid caamka hore laga saaro afraadiisa wax ka mida maxaa talo ereyga la adeegsanaya aadaadku waa maxay binaxwi ilaa ilaa iyo kuwa lamidka ah ayaa lagu saaraya ilaa garanaya ilaa maxaa u naxwiya adawaatl istithnaa muuna taban sagaalkii kale ayaa naxwiga soo gelaya binaxwi ilaa ilaa iyo kuwa lamidka kuwa lamidkii waa sagaalkii kale oo min mutakalimin mutakalim ka ahaaday waaxidin keliya fil asaxi qowlka asaxa ah, ah. qof qurihina ku hadlo qof qurihina ku hadlo maalan waxaad tidhi jaaa alqawmu ayaan idhi jaaa alqawmu waa maxay jaa alqawmu qoomkii ayaa yimid maxaan ka dambaysiiyaa jaa alqawmu markaan idhaa qoomkii way yimaadeen ilaa zaydan zayd mooyaane hadda aaway yaa caam ah lafdiga caamkaa bal hela alqawmu oo xaggeebu caam u noqday waa ismuljamac maxay lagu daray al lagu daray ismuljamac al lagu daray haddaba ereygaa alqawmihi qoomkii oo dhan buu wada keenaya raggii oo dhan buu keenayaa waxa laga soo reebayaa marka istinahani waa mukhasis qoomka afraadiisa mid kamiduu soo reebaya jaa alqawmu ilaa zaydan zayd qoomkiibuu kamid ahaa waase la reebay away ah, mukhasiskii markaa mukhasiskii waa mustan waa mutasil oo istina wey waa ilaa zaydanta wey ilaa zaydan baa qoomkii laga saaray haddaba istina waxaynu nihi waa ikhraajun saarid waa zaydkaasaa la saaray oo qoomka horaa laga saaray binaxwi ilaa ilaa iyo wax lamidaa lagu saaray oo jaa alqawmu ilaa zaydan ilaa baynu isticmaalay oo min mutakalimin waaxidin mutakalim qurana waa inuu ka ahaado min mutakalimin waaxidin waxaa la diidayaa haddaan halkan anugu ka idhaa jaaa alqawmu qoomkiibaa yimid oo halkaa sheekh maxamed oo fadhiyaana uu ka yidhaa ilaa zaydan ma saxda ilaa zaydan maya nebi maxamedun baa laga ogol nebi maxamedun baa sidaa loo ogol yahay haddii aayadi markay soo degto aayadi markay soo degto rasuulku uu ka daba keeno hadallo noocaas oo kale ah waa la qaadanaya ila rasuulka hadalkiisani waa mubayin oo xagga alluu ka ahaaday oo waxa weeye wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasuulka sala allahu calayh wasalam hadduu rasuulku yidhaha waxaasi waa sida oo nin ag fadhiya uu ka hadlo uu nin ag fadhiya nebiga agtiisa ka hadlo oo rasuulku uu hadalkii soo celiyo dee ninkaasi hadalkiisa ayaa mustasnaa ma ahee rasuulka ogolaanshihiisan dambe uu ku hadlay sidii cabaas oo kale markuu rasuulku dhirta xaramka ka warramayuu lahaa lama goyn karo waa kii cabaas ka hoos yidhi rasuulka maxay ila lidkhira nebiguna muxuu ka daba yidhi ila lidkhira kolkaa noocaas oo kalea nebiga xaggiisa ayaa mustanaa laakiin lama ogola inuu mustan eh, ka wax soo reebayo iyo hadalka guud laba qof inay kala yidhaahdeen lama ogola masalan waxaan idhi maxamedow waxaad igu leedahay baan ku idhi lacag baad igu leedahay baan ku idhi lacag kun baad igu leedahay baan ku idhi kunkii anigu adigu leedahay aan ku idhi unbaad adigu tidhi riyaal mooyaane dee lama lama qiimaynayo miyaanan kun kugu lahayn baad tidhi oo riyaal mooyaane baan ku idhi lama qiimaynayo waayo dee mid ma aha min mutakalimin waaxidin baa la rabaa waa fil asaxi hayrulasax baa leh war maya mutakalim lama rabe e iska daayo oo mutakalim waaxida lama rabo alistinaau istinihii weeyi wa huwa istinuhu ikhraajun weeyaan xukunka hore laga saaro binaxwi ilaa ilaa iyo wax lamidana lagu saaro oo min mutakalimin hadle ka ahaaday waaxidin keliya fil asaxi qowlka asaxa ah maxaa haddaba mustanaha la rabaa istinaa maxaa loo rabaa wayajibu waxa waajibaya itisaaluhu istinuhu inuu la itisaalo caadatan caade ahaan fil asaxi asaxa caamka hore inuu la itisaalo waxa shardiya buu ku yidhi istinahani waa inuu la itisaalo caamka hore markaan idhaa jaaa alqowmu qoomkii way yimaadeen haddaan aamuso oon berri imaadoon ilaa zaydan idhaa miyaa layga dhegaysan berri baan imid ilaa zaydan baan laygama dhegaysanayo waa inay itisaal waxa aan soo reebaya waa inuu mutasil yahay laakiin itisaalkana caadatan baa loo eegaya caadatan caada ahaan waxa la odhanaya wuu itisaalay haddaan idhaa jaaa alqowmu oon qufaco oo waxoogaa quficii aan ku raago ama aan matagba ii raaco oon ilaa zaydan ka daba keena ma la qiimaynaya ilaa zaydantii waa la qiimeynaya ilaa zaydantii waa la qiimeynaya waa haa nacam weeye wayajibu waxa waajibaya itisaaluhu istinihu inuu la xidhiidho caadatan caada ahaan inuu ula xidhiidho waa caamka hore fil asaxi qowlka asaxa ah amaa filmunqaici munqaica dhexdiisa ama alistinaau istinaha oo filmunqaici munqaica dhexdiisa ah famajaazun waa majaaz fil asaxi qowlka asaxa ah istinaha sheekhu wuxuu ku yidhi waa majaaz oo waxaad tidhi maa fi daari insaanun maa fi daari guriga kuma dhex jiro insaanun wax insaanihi ilaa ximaaran dameer mooyaane ximaarkaasoo reebida ad soo reebtay waa majaaz buu ku yidhi fil asaxi qowl baale majaaz maaha waa xaqiiqo inaga daaya waa xaqiiqo inaga daaya kolkaa markaad tidhaa maa fi daari insaanun ilaa ximaaran ximaarkaasi waa istisna munqatica waana majaaz ahaan waxa lagu leeyahay marka tiraa insaan guriga kuma jiro waxay ka dhiganto hadalka laga fahmay insaan iyo wuxuu wuxuu lahaan jiray toona guriga kuma jiraan wuxuu lahaan jiray baa yar taabica oo muxuu lahaan jiray de dameero iyo de mid baa ku jira kolka nin buu ilaahay dameerkii ku jira insaankii ma jooge nin bay laakiin gaadiidkiisii kamidii uu jooga wal asaxu qowlka asaxe ee sixada badan ana almuraadaka looga jeedo bicashratin ereyga cashratin ah oo fii fii calaya fii qowlika qowlkaaga ku sugan aad ku qawshay calaya casharatun dushayda toban baa ahaatay ilaa alaaatan saddex mooyaane alcasharatu tobankii ayaa looga jeedaa oo bictibaaril aaxaadi aaxaadda kowkowda loo eegayo uma ukhrijad waxa laga saaray alaaatun baa laga saaray saddex baa laga saaray uma usnida waxa loo tiiriyey ilalbaaqi baaqigii ayaa loo tiiriyey taqdiiran taqdiirta looga tiiriyey wain kaana haba ahaado isnaadku qablahu Eh, kan soo reebidda hortee dikran xagga sheegidda eh hadalku waxaa la yarmoodaa inuu yaro adag yahay hadalkan baa la isku qabtay war hadalkan saxnimadiisu waa maxay hadalkan muuna tanaaqud ku jiro horta sidaba istinaa tanaaqud baa la moodaa inuu ku jiro tanaaqudkuna si weyn wuxuu u iftiimaa baa la yidhahdaa cadadka iyo meelaha markuu marayo saasuu casharada usoo qaatay wuxuu ku yidhi nin baa yidhi calaya casharatun ilaa alaaatan anu macnaha maba lamaba fahmin tan maxaa looga jeedaa calaya waxaa dushayda ah casharatun toban ilaa alaasatan saddex mooye muxuu yihi qof kani toban baa laygu leeyahay saddex mooyaane kolkaa toddobaa laygu leeyahay sow maaha macnihi markaa muxuu qiranaya in lagu leeyahay toddoba dee tobanka iyo toddobadu waa laba kala duwan isku mid ma aha toban iyo toddoba culima isku mid maaha ma isku mid ba muxuu calaya cashara u yidhi kiyo toddoba lagu leeyahay waa maxay isnaadkan khaldani ninkii wuxuu yihi toban baa laygu leeyahy toddoba mooyaane macnahani waa maxay toban muxuu u magacaabay kol haddaan toban lagu lahayn sheekhu arrinkaasuu kugu xalinayaayo wuxuu ku yidhi calaya cashara markaad leedahay cashara markaad leedahay ilan hadalkaagii eeg iminka calaya casharatun ilaa alaaa haddaan waxay ka dhigan tahay calaya waa toban buu igu leeyahay ilaa alaaa markaan marayana waa toban iguma le weeyaan dee toban buu igu leey toban iguma le hadalkan bal ka warrama muna istanaaqudayn isburinaynin toban buu igu leey toban iguma le hadalkani waa maxay niyo wuxuu ku yidhi haddaba waxaa looga jeedaa ereyga cashara ah, ee calaya casharatu ilaa alaaa uu kuleeyahay casharada toban baa looga jeeda oo biictibaarilaaxaada tobankii kowkowda ahaa ayaa looga jeeda haddana wa tobankiibaa laga saaray saddex saddex marka laga saaray toddoba noqotay ayaa la isnaadiyey baaqigii toddobada ahaa ayaa taqdiirta loo isnaadiyo calaya sabca oo kale laga yidhi calaya albaaqi calaya albaaqi cafwan calaya sabca ma ila sabcadu waa number la yaqaani calaya albaaqi laakiin isnaadka ayaa horreeyey casharada loo isnaadiyey kolkaa waxay ka dhigan tahay bay kuleeyihiin hadalku markuu sidaa u dhigmo waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen adigoo yidhi oo kale ama adoo ugu dhawaaqay oo kaluun bay ka dhignaanaysaa adoo yidhi oo kaluunbay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen calaya ama lizaydin calaya albaaqi cashara ama albaqi albaaqi ama lahu calaya albaaqi من alcashara almukhraji من alaaa adigoo sidaas oo kale ugu dhawaaqay oo kalun bay noqonaysaa kolka taasuu sheekhu ka hadlayaa ayuu inagu yar baraarujinayaa hadalkaa rakaakaa ku jirta waxoogaa adaygabaa ku jira adaygaasuu doonaya markaa inuu ina fahansiiyo lahu calaya albaaqi min casharatin ukhrija minha alaaa saasoo kalunbuu yahay buu lahu wuxuu igu le bal isnaadkaa eega nafyi iyo kuma wada jirayo lahu waxa u sugnaaday calaya ugu sugnaaday dushayda albaaqi inta ka soo hadhay min casharatin toban toban inta ka soo hadhay buu igu leeyahay oo ukhrija tobankoo ukhrija minhaa laga saaray alaaatun saddex toban saddex laga saaray inta ka soo hadhay ayuu igu leeyahy waa imisa toban saddex laga saaray inta ka so hadhay waa imisa waa sabca kolka waxa weeye isnaadiyo isbaadiyo nafyi kuma wada jiraan markaa saa ugu dhaf lahu calaya ashara lahu calaya albaaqi min casharatin ukhrija minhaa alaaa markaan idhaa nafyi iyo isbaat kuma wada jiraan isbaat qura unbuu noqday hadalku haddaba markuu nafyi iyo isbaat wada galo ayuu wax tanaaqud u eg noqonaya walasaxu qowlka asaxii waxa weeyi ana almuraada ka looga jeedo bicashratin ka looga jeedo oo fii qowlika ku sugan calaya dushayda waxaa ahaatay casharatun toban ilaa alaaatan saddex mooyaane ka loo jeeda uma ukhrijad waa la saaray alaaatun saddex baa la saaray uma usnida waa la tiiriyey ilalbaaqi baaqigii casharada ka soo hadhay marka saddexda laga saaray tabdiyan taqdiirta ayaa laga isnaadiyo calay ad u isnaadisay wain kaana haba ahaada isnaadku qablahu kan horti dikran xagga sheegidda e sheegidda haba ka horey intaana waad fahanteen baan umalayn walaa yasixu ma asaxo mustaqriqun istifne mustaqriqihi ma asaxo haddaan idhaa lahu calaya casharatun ilaa casharatan toban buu igu leeyahay toban mooyaane ama aan idhaa jaa alqawmu ilaa ila alqawma qoomkii baa yimid qoomkii mooye ma ansaxayo way waa dee suurtagalba maaha walaa yasixu ma ansaxayo mustaqriqun istifne mustaqriqoo qarqinayoo dhammaysanaya wal asaxu asaxu waxa weeye sixatu listifnaa'i istinaa'i halkaa kasrusi taawiiga gudayey wal asaxu asaxu waxa weeye sixatu listinaa'i istinaha asixidiisa weeye alaksari ee faraha badan haddaan idhaa lahu calaya casharatun ilaa amaaniyatan ama ilaa tiscatan baan odhan karaa inta badan baan soo reebi karaa qowlka asaxa ah walmusaawi musaawiga soo reebidiisuna waa bannaan yahay inaan musaawi soo reebaana qowlka asaxii waa ogol yahay oon maxaan idhaha musaawi markaan soo reebayo waxaan odhanayaa lahu calaya casharatun ilaa khamsatan khamsadu dee casharada nuskeed weeye nus bay u noqonaysaa walcaqdi caqdiga in la soo reebo asaxiixi saxiixi ihina waa iska bannaan yahay waxaan oranayaa lahu miatun boqol buu igu leeyahay ilaa casharatan cashara waa caqdi kaamila oo maxaad caqdi mia u gaarsid ma tisciin tidhaahdeed baa la odhanayaa qowl baa saale laakiin way iska bannaan lahu calaya miatun ilaa cishriin cishriin baan soo reebi karaa caqdi saxiixa walaa yasixu ma asaxayo mustaqriqun istine mustaqriqoo qarqinaya wal asaxu asaxu waxa weeye sixatu istinaai lakari ka akarka asoo reebidiisa asixideeda walmusaawika musaawiga ee la siman soo reebidiisa asixidiisa walcaqdi caqdiga asaxiixi ee saxiixa soo reebidiisa asixidiisa wa ana alistinaaa halkan alistinaau buu iga qoray wuu iga goday waa khata baa dhacay wa ana alistinaaa soo reebidda walasaxu asaxu waxa weeye ana alistinaaa soo reebid min anafyi nafyi laga soo reebaa isbaatun waa isbaat hadal manfiya haddii wax laga soo reebo qowlka asaxu waa eg maa jaaa alqawmu qoomkii ma iman u fiirsa hadda maxaan idhi maa jaaa alqawmu qoomkii ma iman ilaa zaydan zayd wuu yimid miyayna ahayn eg maa jaaa alqawmu qoomkan laga soo reebayaa ma iman ba nafyi buu ahaa waxaan lasoo reebay musbat buu noqonaya markuu hadalku manfi yahay maa jaaa alqawmu qoomkii ma iman ilaa zaydan zayd mooye ilaa zaydan mooye haddii manfi wax laga soo reebo ka la soo reebaya waa musbat xanafiyada halkaa diiday oo waxay yidhaahdeen ka la soo reebayaa waa maskuutu canhu bay yidhaahdeen maxay xanafiyadu yidhaahdeen ka la soo reebaya waa maskuutu canhu su-aal baa la weydiiye waxa lagu yidhi bal laa ilaaha ila allahu noo macneeya haddaba laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allahna lama caabudayo waa maskuutu canhu miya ila allahu markaad tida allahii lasoo reebay isagu wuu jiraabay ahayd maogtahay ilaah xaq lagu caabudaa wuu jiraabay ahayd oo laa ilaahadan hore waa ilaahi xaq lagu caabudayay baa la anfiyayeen dee allah ahayn allah unbaa lasoo reebay soo ma haddaba cinda alxanafiya allah maxay odhanayaan waa maskuutu canhu miya isna xaq laguma caabudo iyo in xaq lagu caabudiyo inaan lagu caabudin ma maskuutu canhuba ka jawaabaa la yidhi tawxiidka macnihiisa waxay yidhahdeen tawxiidka macnihiisa curfiga shareecadaa noo noo sheegay oo isaga waa la garanayaayo waa musbad bay yidhahdeen ila allahudan dambe waa musbado curfu sharci baanu isaga ayaanu ka helnay bay yidhahdeen dee kuwa kalena sidaa raaciya ayay ahayd inay u qaataan haddaba haddii shay musbada wax laga soo reebana muxuu noqonayaa wa bilcagsi walcagsu bilcagsi haddii muhbat wax laga soo reebo muxuu noqonayaa muhbatkii wax laga soo reebay menfi buu noqonaya haddaan idhaha jaa alqawmu waa maxay qoomkaasi way yimaadeen saw maaha ilaa zaydan markaan idhaha wa maxay macneegu zaydkaasi ma iman weeyaan walasaxu asaxu waxa weeye ana alistinaaa soo reebid min annafyi nafyi laga soo reebaa isbaatun isbaat weeyi wa bilcagsi cagsi buu ku sugnaaday cagsiguna walcagsu bilcagsi cagsiguna cagsi buu ku sugnaaday bu oo muhbatkuna waa menfi wlmutacadidatu mustanayaata mutacadidkaee faraha badan in tacaadafad hadday isku cadfoonaato falilmustanaa minhu mustanaa minhuga ayay usugnaadeen oo laga soo reebaya hadday isku cadfan tahay waa mustanaa minhuga bal u fiirso wuxuu ku yidhi laba mas'alaa meesha la ishaaraya in mustanuhu uu mutacadid yahay iyo ma ee hadalkan mustanaa minhugu inuu mutacadid yahay labadaasaa loo kala qaadaa maxaa loo kala qaadaabaynu inuu mustanaa keliyii mutacadid yahay mustanayaad badan iyo inuu mustanaa minhugu mutacadid yahay mustanaa minhugu hadduu mutacadid yahay dib inoogu dhig maxaan soo qaadanaa ayuu mutacadida mustanaaka la soo reebayo mutacadida soo qaado hadduu mustanuu mutacadid noqdo laba loo kala qaadi inuu isku cadfan yahay mustanayaadu iyo inayna isku cadfanayn labada u kala saar haddaba hadday isku cadfan yihiin dhammaantood waxaa laga wada goynayaa mustanaa minhugii hor unbaa laga wada goynayaa dhammaantood mustanaa minhuga unbaa laga wada goynayaa waa markay isku cadfan yihiin maxaan odhanayaa eeg hadda tusaalahan lahu calaya casharatun ilaa arbacatan وإلا ثلاثة وإلا اثنين إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين سقال بو نينكني ديدي امي سو قرتاي نينكا يدا له علي 10 إلا أربعة إلا وإلا ثلاثة وإلا اثنين هذا هو حرف عطف باك ودا جيره مستثنياده مستثنى منه هو 10 او اسو متعدد معها مستثني با متعدد مر إلا أربعة با لير مرنا إلا ثلاثة با لير مرنا إلا اثنين با لير ha mutacadid ha noqdee eh, haddana intaa wuxuu la dheer yahay isagoo mutacadid u isku cadfan yahay maxaynu nidhaahnaa markaa lahu waxaa u sugnaaday calaya dushayda casharatun toban ilaa arbacatan afar mooyaane wa ilaa alaaatan saddex mooyaane wa ilaa snayni laba mooye imisuu qiranaya midh buu qiranaya eeg waxa weeye arbacada casharada ka saar arbaca saar maxaa soo hadhay arbaca markaan anfidno maxaa soo hadhay ya arbaca markaan tobankii arbaca ka saarna lix baa soo hadhay saw ma aha lix baa soo hadhay haddana waxaad samaysaa lixdii salaasada ka siisaan saddex haddana saddexdii labada ka siisaan hal halkaasuu qirtay si kale haddaad u dhigto mustasnayaadda jamciyo mustasnaa miniga ka goog mustas arbacada salaase ugee toddoba saw ma aha isnayna usii gee sagaalka ka gee ka jar tobankii hal buu qiranayaa markaa waa marka mustanuhu intuu tacadudo xarfulcadaf uu isku cadcadfan yahay والمتعددة مستثناها متع والاستثناءات استثناءات المتعددة افرها بدل ان تعاطفت هذا اسكو عطفنتهي هذا اسكو عطفناته فللمستثنى منه مستثنى منه ايي اسغناتي مستثنى منه ايي اسغناتي بكو وهذا اسكو عطفنتهي مستثنى منه ايي اسغنانيسا marka waa markuuna mustaqriq ahayn hadduu mustaqriq noqdona dee istinu jiriba maayo wailaa hadii kale wailaadani waa maxay markaa culima waa hadday isku cadfan tahay baynu hadayna haddayna isku cadfanayn wailaa haddayna isku cadfanayn fa kullun mid kaste oo mustanaa ah, limaa kiibuu usugnaaday yeliihii ku xigay mid kastaaba ka kuxigun baa laga jaraya mid kaste ka kuxiga un kasii reeb mid kaste ka kuxiga marka laga sii reebo inta soo hadhay inta soo hadhay baa la odhanayaa ninkani waa qirtay oo intaa soo hadhay buu qiranayaa baa la odhanaya oo maalan waa maxay waxaan idhi lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahay ilaa khamsatan shan mooyaane ilaa arbacatan afar shantaa ka miduu igu leeyahay mooyaane ilaa alaaatan saddex afartaa ka midu mooyaane bal hadda eega mustanayaadii hadda maanta iskuma cadfana waa mid kastiba kaka hore kasii reeb lahu calaya casharatun baan toban buu igu leeyay saw toban uma qilan ilaa khamsatan iguma le baan idhi igu leeyahy markaa ilaa khamsatan markaan marayo an ilaa arbacatan shantan aan diiday afar ka miduu igu leeyahay wey arbacadan khamsadan ka horeysa laga janaya shantii uu qirtay afar igu sii gee ilaa markaan maraya imise igu leeyahay wey sagaal oo eg arbacadan wuu igu leeyahy wey ilaa saddex mooye oo afartan anu qirtay saddex ka mida ah. iguma sagaalkii saddex ka sii sagaalkii saddex ka sii lix lix buu qiranaya markaa fayalzamuhu sita waa ka shan wuxuu lix baa ayaa usugan fayalzamuhu sita maxaanku siday lixdii kusoo baxaysa miyaan ku celiyaa mar eeg wuxuu yihi horta sharaxa soo arkaysi lahu casharatun inuu yidhi ninkani toban buu igu leeyahay buu yidhi eeg mid kasta ka horreeya laga reebaya ilaa khamsatan khamsada hadda ma wuu igu leeyahay ba mise igumale weyi igumale wey kolkaa casharadii maxaa so marka khamse ka tuuro shan buu qirtay ilaa arbacatan tan lagama tuurayo casharadii hore khamsadan uu igumale leeyahay ayuu afar ka mid igu leeyahay ilaa arbacatan ta khamsadan ka jar khamsada se ma diidanayn arbaca ka miduu qirtay haddana arbaca ugu dar arba khamsadii hore casharadii hore saw shan kama tuurin shantuu tuuray buu afar ka mid a ah haddana qirtay sagaal buu qirtay saw ma aha sagaal saw maaha intuu hadda qiranayo waa laygu leeyahay leeyahay ilaa alaaatan alaasadan ma qiranayo afartan uu hadda qirtay saddex ka sii jar sagaalkii saddex ka sii jar saddexdan udambeeya dee arbacaday ka go-aysaah lix baa saasay kusoo baxaysaa lix haddaan si kale udhigno waxaa la yidhaahdaa alfiya ay noogu iman doontaaba biidn illaahi tacaala alfiya si fiican iyadoo waafiya inoogu iman mas'aladani waxaa la yidhaahdaa inta witriga ana waa la isku geeyaa ee mustasnayaadda inta witriga ana isku gee inta shafciga ana isku gee kala jar markaa kala jar eeg waxaad samaysaa khamsa khamse maxaan u geeyaa alaate u gee waa imisa khamse iyo alaate la isku geeye sideed arbaca ka jar haddaba sideed afwa saa ma doonayo waxaan doonayaa cashara soma cashara ugu horeysa cashara waa witri cashara sow kow ma aha yaa haddana witri ya halkaa kale hadda casharadani sharci bay iskaan jirtay maanta halkeenna witri ahaan bay ugu jirtaa cashara waa namberka koobaad oo waa witri kow khamsada ka bood yaan ugeeya casharadii arbacada namberka saddexaad ayaa witriya ugeey arbaca sow shafci ma ahaan jirin hadda halkan witri bay ugu jirtaa dee siday tirada u taallaa la eegaya cashara waa kow arbacana waa imisa cashara waa kow arbaca waa imisa waa raqamka saddexaad bay dhacday arbaca iyo cashare isku geyso afar iyo toban sow maaha shafcigaana aan isku geyno maxaa shafci dhacay khamsadu maxay dhacday nambarka labaad alaaaduna halkay dhacday ya nambarka afraad khamse iyo alaase isku gee sideeddaa arbacata cashartii ka jar inta soo hadhay waa inay sit sita noqotaa eeg amaaniyada arbacata casharkii ka jar lixdaa soo hadhay waa saas lixdu saasay kusoo baxaysaa sideen ku idhi maxay samee baan ku idhi casharadu waa namberka koowaad ayaad ugeynaysaa cashare ayaad ugeynaysaa arbacada imisay noqotay afar iyo toban witrigu labada labadaa nambarun halkaa iska dhig khamsadu waa nambarka labaade waa shafciya halkeebu yaan ugeeyaa alaaada sideed bay noqotay sideeddaa ka jira daba arbacata casharkii ya sita waa saas wey wailaa haddii kale fa kullun mid kastaaba lima kiibuu usugnaaday yeliihi isaga ku xigay oo ka ku baa laga sii jari maa lam yastaqriqhu intuuna hadduuna qarqinin waa maa lam yastaqriqhu hadduuna qarqinin hadaba hadduu qarqinayo oo mid kastaaba uu qarqinayo buu kuleeka ku xiga dhammaan way isla wada burayaan baa la yidhaahdaa oo wax shaqaynayaaba ma jiro dhamaan dhammaan horun horunbaa loo daynayaa wal asaxu asaxu waxa weeyi annahu istinihi yacuudu wuu u noqonayaa lilmutacaadifaati waxyaabaha la isku cadcadfan bimusharikin mid wadaajiyaa la yskugu cadfay wuxuu yidhi qowlka asaxa ah istinuhu wuxuu u noqonayaa waxyaabo badan oo isku cadfanaa oo la yskugu cadfay mid wadaajiyeah sida fa'da oo kale ama wowga oo kale jumlooyin isku cadfan ama mufradye isku cadfan waa mar qura laga soo wada reebayaa buu ku maxaa ka talow haddaba marka waxyaabo fara badan inta la sheego hal istine aynu u samayno aayaddan qur'aanka ah ee kada ilaahay ayaa yidhi waladiina kuwa laa yadcuuna an caabudayn maa allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhare ilaah kale kuwa ilaahay mooye ilaah kale aan aabudayn waladiina miyuuna eray caam ahayn maxaa waa dee min alfaad alcumuum saw ma aha waxaa laga dambaysiyey laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara ilaahay mooye cid kale ma aabudaan walaa yaqtuluuna mana dilayaan annafsa naftii ma dilayaan allatii naftoo xarama allah ilaahay uu xaaraan ka dhigay ilaa bilxaqi xaq inay ku dilaan mooye wax naf ah oo ay dilayaanna ma jirto walaa yazinuuna mana zinaystaan oo zinana kuma kacaan saddex dembi oo waaweyn ayaa ayaa ilaahay addoommadiisa lagalaga anfiyey horta kow shirki kuma dhacaan oo allah mooye cid kale ma caabudaan waa kow laba haddana naf ma dilaan oo naf beri ah, dhiig ma daadiyaan dhiig islaam ma daadiyaan waa qodobka labaad qodobka saddexaadna zino kuma dhacaan baa la yidhi sow saddex dembi halka aayaddaasi ma sheegin waman yafcal ninka sameeyo daalika daalikadu yay u noqonaysaa kaas waa madkuure waa saddexdii saddexdii ama saddexda u wada sameeyey ama saddexda laba ka miduu sameeyey ama saddexda mid ka miduu sameeyey waman yafcal ninka sameeyo daalika kaa waa mushrik buu noqday ama naf buu dilay ama zinu ku dhacay waman yafcal ninka sameeyo daalika kaa yalqa wuxuu la kulmi asaaman dembiyo yudaacaf lahu waa loo laalaabi alcadaabu cadaabka yowma alqiyaama maalinta qiyaame waykhlud fiihi uuna ku waari muhaanan isagoo la dulaysanayo ilaa man taaba ka tawba keena mooye istinahan ilaa man taaba ihi wuxuu u noqonayaa saddexdii horeba wuu u noqonayaa waxay ka dhigan tahay kii oo la yidhi oo kale waladiina kuwa weeyaan mu'miniintu laa yadcuuna an caabudin maca allaahi ilaahan aakhara ilaa man taaba ka tawba keena shirkiga ka soo noqdo mooyaane walaa yaqtuluuna aan dilin annafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi ilaa man taaba hadduu naf dilu tawba keena iyaduna dee waa wanaagga laga qadin maayo walaa yaznuuna waa kuwa aan ku dhicin ilaa man taaba kolkaa istisnahan ilaa man taaba ihi wuxuu u noqonayaa mutacaadifaadka faraha badan ee bimusharig musharig waxa loo yaqaana xarfulcadaf wadaajiye ah xarfulcadafka waxaa loo qaybiyaa qaarna waa wadaajiye qaarna wadaajiye ma aha oo yaan wadaajiye ahayn laakiin iyo bal iyo maaha wadaajiyadee waxaan ku idhi tusaale ahaan laa tadrib caliyan bal cumara ma caliya cumar garaac ba mise waa midna garaac midna garaac laa tadrib caliyan waa maxay macneegu laa tadrib caliyan cali ha garaaci laakiin cumara waa maxay macneegu cumar garaac dee labadan xukun may wada leeyihin ma musharig ba xarfulcadafka bal laakiin ihi eh labadan erey miyay xukun wadaagayaan garaac ma garaac laan may wadaagayaan ma wadaagayaan soo nagii alfiyaha ku marini maalintii dhaweyd la soco oo haddaba wowga iyo waa musharig iyagu xukun baa la wada yeelanaya oo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluun walaa wow baa la iskugu cadfay haddana walaa yaznuun wow baa la iskugu cadfay waad aragtaa kolkaa istithni hadduu daba dhaco dhammaan wuu noqonaya waa qowlka asaxa ah. wal asaxu qowlka asaxa ah, annahu isagu buu ku leeyahay annahu istinihii yacuudu wuxuu u noqonayaa lilmutacaadifaati kuwa isku cadcadfan bimusharikin musharik layskugu cadcadfay xaraf wadaajiyeah ayaa layskugu cadcadfay haddii musharik layskugu cadcadfo oo wadaajiye mushariga la helo wax mushkilada male waa qariina markay jirto meesha haddaba waxaa jira mid khilaafiya oo isaga aynu arki doono biidni illaahi tacaala waxa la yidhi waman qatala mu'minan khata'an qofka mu'min dile si gefa u dila waxaa dushiisa ah fa raqabatin mu'mina inuu maxay xoreeyo qoor mu'minada waa inuu xoreeyo baa la yidhi qoor mu'minada ayuu xoraynayaa fa taxriiru raqabatin mu'mina qoor mu'minada ha xoreeyo wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi mag loo dhiibayo ninka la dilay ehelkiisiina ha bixiyo e xukun xukun bay dil baa laba xukun laga ratibay haddaad qof mu'mina si gefa u disho waxaa lagu leeyahay magna bixi addoonna xore istina laga daba keenay khilaaf kuma jiro hadda inuu inuu midunu noqonayo ka u dambeeyunu inuu noqonayo waxaa la yidhi ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooyaane inay aya sadaqaystaan ilaa an yasadaquu qarad waaxida marka loo kaxeeyo ayuu kaasi ahaa ka hore ma og tahay ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye ilaa an yasadaquu istinahani ma magtuu u noqonayaa mise qoor xorayntuu u noqonayaa mise labadaba ilaa an yasadaquu wayuu u noqonaya istinaani diyada oo qura waayo dadkan ehelkiisi ihi yay waxay qaadanayaan waa maxay iyagu ayay xukun shuqul ku leeyihiin waa magta ilaa an yasadaquu magta quray u noqonaya waxa la sadaqaysanaya waa magta laakiin qoor xorayntii ma aha wa ana alqiraana xidhiidhin bayna jumlatayni laba jumlo dhexdood la xidhiidhiyo lafdan lafdi ahaan loo xidhiidhiyo laa yaqtadii ma keeno ataswiyata simid fii xukmin xukun lagu simo xukunkoo lam yudkar aan la sheegin masaladani waxay sheegaysaa laba jumlo ayaa la xidhiidhiyey lafdi ahaan ayaa la layskugu cadfay labada jumlo labadan jumlo cadafkan lafdiga layskaga cadfay ma keenayo buu ku yidhi in xukun aan la sheegin oo midkood uu gaar u leeyahay inay wada yeelanayaan dhinac kasta inay iskaga xidhan yihiin ma keenayo talow maxaa tusaale u ah laba jumloo laysku cadfay oo midkood oo xukun gaar laba shay baa laysku cadfay mid baa xukun gaara leh midna xukun gaara ma leh kolkaa cadafkani ma keenayo in wax kasta la wada yeelanayo waa xadiid abi daa uu wariyey xadiid abi daa-uud uu wariyey ayaa meesha la ishaarayaa ama inoogu jira xadiidu abi daa muxuu ahaa talow waxaa culimadu yidhaahdeen nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi laa yabuulanna yuuna ku kaajin axaduku midkiin filmaa'i biyaha addaa'imi fadhiya biyo fadhiya yaan lagu kaajin baa rasuulka laga hayaa sala allahu calayhi wasalam biyo fadhiya yaan lagu kaajin buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam halkaasi se xukun maaha biyo fadhiya inaan lagu kaajaynin waxaa kaloo rasuulku uu sii raaciyey walaa yaktasilu fiihi yuuna ku maydhanin biyaha min aljanaabati janaabo yuuna kaga maydhanin haddii biyo fadhiyo aad aragto in lagu dhex kaadsho nebigu wuu inoo diiday oo laa yabuulanna baa la yidhi weliba nuunu tawkiid baa loo isticmaalay biyahaa fadhiyo yaan lagu kaajin yaana lagu maydhanin baa la leeyahay oo laguna maydhan maayo laguna kaaji maayo la soco hadaba biyihii fadhiyey laba xukun baa la siiyey hadday biyuhu fadhiyaan xadiidu abi daauud wuxuu inaga reebu inoo diiday in lagu kaajo waxa kaluu xadiiu abi daawud inoo inaga reebu inoo diiday in lagu maydho haddaba biyihiisa laba saw laba xukun maaha laba xukun saw lagama diidin waa ku kaadi iyo iyo ku maydhasho saw ma aha had labadan waa laysku cadfay xarfulcadaf baa layskugu cadfay wow ah laakiin ogow oo labada laysku cadfayo mid baa xukun la gaar ah kaadidu nijaasayn bay la gaar tahay oo biyaha hadday yar yihiin ee ka yar yihiin way nijaasaynaysaa saw caynkaa aha ku maydhashadu laakiin miyay nijaasayni ma nijaasaynaysa dee jidhku hadduu daahir yahay ku maydhashadu waxa lagu leeyahay haddaba sida xadiiskaa ku qoran oo kale marka laba xukun oo sidaa aan ah la ysku cadfo yaan loo qaadanin inay dhinac kasta isku mid ka yihiin oo ha odhanin maydhashada biyaha fadhiyo lagu maydho way nijaasoobayaan biyihii wa ana alqiraana xidhiidhin bayna jumlatayni labada jumlo dhexdood la xidhiidhiyo lafdan lafdi ahaan loo xidhiidhiyaa laa yaqtadii ma keenayo ataswiyata in lagu simayo fii xukmin xukun in lagu simayo xukunka oo lam yudkar aan la sheegin xukun aan la sheegin inay wadaagayaan taayaan loo qaadanin buu ku yidhi xukun aan la sheegin ayay wadaagayaan loo qaadan maayo waxaa ka mid a aayad qur'aana bal aayaddan kale hadda eeg rabbi baa yidhi addoommada markii laga hadlayey fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum fakaatibuuhum addoommada kitaabeeya addoonka mukaatab ka dhigo waxaa tidhaahdaa laba sano waa inaad lacag intaa la eg keentaa si aad xor u noqoto fakaatibuuhum kitaabeeya waa in calimtum haddaad ku egtihiin fiihim adoommada khayran awood ammaano iyo daacadnimo iyo karti iyo adoonku hadduu lacagtan ad ku xidhay la soo bixi karayo muddo laba sanaa uu kula soo bixi karayo adna lacag ka hel isna xornimadiisii ha helo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran wa aatuuhum siiyabaa la addoommada min maalilaahi ilaahay maalkiisa alladii maalkaasoo aataakum ilaahay uu idin siiyey ilaahaybaa maalka kuu dhiibay adigabe kan addoonkaa ah, isagoo faramaran suuqa gal haddaad tidha dee muxuu suuqa ku galaa laba sano lacagtaa igu keen haddaad tidha laba sano konton kun oo dollar ii keen haddaad tidhaahdo dee muxuu kusoo shaqaysan ma is-iibin waaba addoone muxuu kusoo shaqaynayo suuqa ku gelaya dee lacaguu ku shaqaysta u dhiib ama wax ka daa ama wax u dhiib wuxuu suuqa ku galo u samee aayaddan haddaba laba xukun baa laysku cadfay labada xukun ee laysku cadfay midi waxa weeyi fakaatibuuhum fakaatibuuhum tan weeyi oo waa xukun addoommada inaan kitaabayno haddaba kitaab mukaatabatu eh, mukaatabatu lcabiid xukun ahaan sharcigu muxuu ka qabaa fuqahadu maxay yidhahdeen mukaatabatu lcabiid addoonka in la kitaabeeyo ma waajiba ma sunna maxay fuqahadu yidhaahdeen sunnay u arkeen fuqahadu sow sunne ma aha daliilka inay sunno tahay lagu gartayna waa in calimtum fiihim khayran shardigan lagu xidhay haddaad awood ku ogtahay lagu yidhi kitaabee iyo wuxuu inuu maalkaagi yahay weeye haye in haddaba maal uu kaalmaysto oo suuqa ku galo loo dhiibaana waa waajib labadan xukun waa la isku cadfay ka horana sunanimu ku baaqi noqon ka dambena waajibnimu ku baaqi noqon sidaa ayaynu ku ogaanaynaa wa ana alqiraana xidhiidhin bayna jumlatayni laba jumlo dhexdood la xidhiidhiyo lafdan lafdi ahaan lagu xidhiidhiyaa laa yaqtadi ma keeno ataswiyata simid fii xukmin xukun lagu simayo lam yudkanaan la sheegin halkaa istinihii baa culima inagaga dhammaaday maxaynu nidhi mutasilka maxaynu nidhi markaynu ka hadlaynay mukhasiska mutasilka imisaan ka dhignay shan kii koobaad baa inaga dhamaaday kii labaad oo shardiya baynu eegeynaa wa shardu shardi weeyi mukhasiska mutasilki ihi shardi shardigu waa isku xidhin wa huwa shardigu tacliiqu amrin waa amar in lagu xidho biamrin amar kale amar baa amar lagu xidhaya kullun mid kaste oo minhumaa labada amar ka tirsaniba fi lmustaqbali mustaqbal bay isla labaduba waa wax an dhicin oo soo socda o amase maa yadullu calayhi waa wax kutusaya buu ku yidhi maa yadullu calayhi wahuwa kalistina waa sidii istinaho kaluun wahuwa maa yadullu calayhi haddaba maa yadullu calayhi waa wax kutusaya in waxani isku xidhan yahay waxaa lagu odhanayaa akrim bani tamiim maamuus ree bani tamiim in jaa-uu hadday kuu yimaadiin in jaa-uu hadda labada la isku xidhay waa labadee ree banu tamiim sharfinta aad sharfinayso iyo imaatinkooga labadaasaa la ysku xidhay labaduba waa mustaqbal oo hadday yimaadiin ilan weli mayna imane uunbaa la sharfinayaa ilan weli lama sharfine haddaba waa mutasil maxay abaynu u arkaynaa kaana waa mutasil shardi abaynu leenahay waa mukharij waxa weeye mukhasis mutasil ah oo welibana shardiga noocii ahaa ah wa huwa isagu kal istinaai waa istinaha oo kale xagguu istinaa kala mid yahay shuruudiibuu kala mid yaho waxa shardiga inuu horta mutasil la yahay waa inuu mutasil la yahay oo haddaan idhaahdo akrim beni tamiim oo berri intaan imaado haddana aan berri idhaahdo in jaa-u ma layga dhegaysanaya in jaa-uda laygama dhegaysanayo waa ninkii intuu ku yidhah toban boqol dollar baad igu leedahay berri haddana maxkamadda tegayee lahaa toban dollar mooyaane lagama dhegaysanaynin laakiin itisaalka caadada waa la qiimaynayayo qofka noo nootaayada jooga markuu yidhaha boqol dollar baad igu leedahay intaa la qoro hadduu qufaco oo qufucii uu la fogaaduu matago intuu soo matagayo waa la sugayay markuu mataga dhamaysta hadduu yidhaha toban dollar mooyaane u qorun baa laodhanaya kii nootaayada tobankaa dollar ka reebun baa laodhanaya laakiin haddii uu markuu nootaayada qorayo boqol dollar baad igu leedahay ku yidhaah oo marka la qoro telefoon uu ku soo dhaco uu dibadda ula baxo saacad ku soo sheekeeyo uu ku yidhaha toban dollar mooye laga dhegaysan maayo wuu qormay baa la odhanaya iska daa wuu qormaye iska daa khiyaarkiisu kan yahay ma og tahay wuu qormaye haddaba in jaa-uudan shardiga ana waa inuu mutasil la yahay shardigu mashruudka uu toos ugu xigo wixii caadadu ay tidhaa iskuma xigaanna waa la kala tuuraya oo waxaa la odhanaya iskuma xigaan waa xagga itisaalka cawdkana waa lamidoo haddii waxyaabo fara badanoo isku cadfan hal shardi xagga dambe looga soo daba tuuro shardigaasi uu ka dhaxaynaya sow aayaddii hadda maynaan arkaynin kii maxaan ku idhahaa mushriga ahaa lalahaa mushrig ma aha kii lalahaa naf ma dilin kii lalahaa ma zinaysan ilaa man taaba soo lagama daba keenin ilaa man taabadii saddexdiiba way u noqonaysay istinana way ahayd shardiguna saddexdaba wuu u noqonaya oo shardigana saddexdaba ha loo celiyo ayaynu odhanaynaa kolkaa itisaalka iyo cawdka intaba waynu ka dhigaynaa oo intaba isna ha laxaq wa shardu shardigii weeye wa huwa shardigu tacliiqu amrin waa amar ku-xidhiddii biamrin amar kale lagu xidho oo kullun minhumaa mid kaste oo ka tirsaniba filmustaqbali mustaqbalka uu yahay ow amase maa yadullu calayhi waa wax ku tusinaya wa huwa isagu kal istinaai waa istinihii oo kale oo axkaamtii istine oo kale uban siinaynaa halkaa waxaan kaga baxnay culima shardigii sifadii iyo qaayihii labadaa ayaynu isla eegi doonaa biidni illaahi tacaala waa asifa waalgaaya ayaan doonaynaa inaynu isla eegno wasifatu waa sifadii ka saddexaad waalgaayatu waa gaayihii ka afraad sifo iyo gaayo labadaasina mustanayaadda ayay ku jiraan ama waxay ku jiraan baan doonayaa mm, mukhasisaadda ayay ku jiraan hadalka caamka ah wax ka soo reebaya sifada waxaad odhanaysaa akrim bani tamiimin alfuqahaaa waxaad sharfisaa nimanka reer benu tamiim kuwooga fuqahada ah haddaad imika ad gurye waqfido oo tidhaa guryaha waxaan ku waqfiyey reer beni tamiim baan ku waqfiyey fuqahadooda la odhan maayo masaakiintii reer benu tamiim meesha ha yimaadiin la odhan maayo dadkii kale reer beni tamim baa guryahan iyaguna dheeftooda wax laga siinaya fuqahada oo qura unbaa lasoo qaadan shardigaasa lasoo qaadan haddaba waxa iska banaan fuqahadani ilin waa sife inay reer benu tamiim ka bataan inay la egaadaan inay ka yaraadaan sidii istinaa aan usoo marnay oo kaloon weeye lagu odhan maayaan reer banu tamiim ha ka yaraadaan xataa ha ka badan karaan haddii reer banu tamiim gebigooguba ay boqol nin yihiin boqolka nin sagaashan nini ay fuqaha noqdaan oo tidaa eh, waxaan ku waqfiyey guryahan reer banu tamiim fuqahadooda sagaashan kuba way wada yeelan tobanunbaa reerkii ka hadhay oon fuqaha ahayn haddii aad tidhaahdo maalan eh, reer banu tamiim baan ku waqfiyey fuqahadooda oo fuqahadooduba ay hal nin u yihiin halkaa nin unbaa la siinayaa haddaad tidhaa ree banu tamiim fuqahadooda ku waqfiyey oo iyaguna boqol ay ahaayeen kontonna ay fuqaha inay isla egaadaan musaawi kontonkaas unbaa qaadanaya qaayuhuna waa saas oo kale itisaalna waa la rabaa inaad tidhaa ree banu tamiim baan ku waqfiyey ood berri intaad timaaddo tidhaahdo berri markaad timaaddo ree banu tamiim culimadooda ad tidhaa lagaa maayo berri waayo meesha waxaa yimid maxay hadalkii waxbaa soo kala dhex galay oo ninku markuu islaanta furayo hadduu yidhaahdo gabadha waxaan ku furay saddex dalqadood oo berri markii uu dib xalay isku soo canaanto uu yidhaahdo laba dalqadood mooye mid ha looga dhigo la odhan maayo waa qowlka imaam shaafici ee qaba saddexdu inay wada dhacayaan saddexdu inay wada dhacayaan markaynu qaadanno sida imaamu shaafici qaatay hadduu yidhahdo saddexdii baan ku furay dee berri haduu ku yimaad hadduu ku yidhahdo xaaskayga uma jeedin iyo haduu ku yidhaahdo digaagad baan u jeeday iyo haduu ku yidhahdo gabadh anan guursanon ka baqayay inaan guursadaan sii furayay waxaasoo dhani ma soconayaan maba qabtida seed u furi oo waa waxaa la qiimaynayaa waxa weeye hadalkan icmaalu lkalaam awlaa min ihmaalihi wa sifatu sifadii weeye walgaayatu iyo qaayihii weeye qaayahana waa la garanayaayo waa xataa yucdu ljizya iyo xataa maطlaci اlfajri iyo waa waxyaabihii qaaya halkay wax ku gebagaboodaan ku qaayeynayey wahumaa labadoodani waa sifada iyo qaayaha eh, kal istinaai istinihii oo kale weeye axkaamtii istinaha un dib ugu aad xagga cawdkii xagga itisaalkii xagga agsarka in la soo reebi karo xagga musaawi in la soo reebi karo xagga qaliil in la soo reebi karo wahuma kalistinaa sharax aad u tiro badan weeye wahuma kalistinaa xagga itixaadu lmutakalimkii haddaan idhaha jaa alqowmu oo halkaa nin fadhiya uu yidhaha alculamaa jaa alqowmu alculamaau dee alculamaaudaa nin gaaraa yidhi anna jaa alqowmu baan idhi lama qiimaynayo alculamaaudaa way qof quri inuu wada yiraahdo loo baahnaa hadalka mutakallim waahid baa loo baahnaa qaayaha ayaa in yar inooga baahan sharax yar sharaxii yaraaye qaayaha uu kaga duwanaabu gaar u soo celinaya wuxuu yidhi walqaayatu walmuraadu waxaa loo jeedaa gaayatun qaayo ayaa loo jeedaa saxibaha uu la socdo cumuumun cumuum uu la socdo cumuumka oo yashmaluhaa koobsanaya oo walam yurad biha aan looga jeedin taxqiiquhu in la sugo in la xaqiijiyo loogama jeedo wuxuu ku yidhi qaayaha marka la leeyahay qaayo ayaa isna mukhasis ah marka la leeyahay waa markuu qaayahani la socdo cumuum shamlinaya xasba daahir aan la jeedinna in xumuumkaa sidaa loo sugo oo la xaqiijiyana lama jeedo baluu fiirsa hadda ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi qaatilu ladiina inta la soo waday qaatilu ladiina ayaa la soo waday oo waa la soo wado walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadi wahum saakhiruun waxaa la yidhi laaya kuwa gaalada een diinta xaqa ah ka diin dhiganaynin oo kuwa ahlu kitaabka ah xataa yucdu ljizyata ilaa intay gibirka ka dhiibayaan can yadin gacan wahum saakhiruun iyagoo liita welibana waxa ilaahay baa waa lala dagaalamayaa oo waa la laynayaa hadday diinta islaamka qaadan waayaan ilaa inay gibir bixiyaan mooyaane hadaba qaatilu ladiina alladiina waa ismi mawsuul oo caam ah weeye waa min alfaad alcumuum kuwaa hadaba ahlu kitaabka een qiyaamada rumaysnayn ee waxa alla iyo rasuulkiisu xarimeen aan xarimaynin ee diinta xaqa aan ka diin dhiganaynin oo ahlu kitaab ah waa la laynayaa xataa yucdu ljizya xataa yucdu ljizya waa qaayo oo laynta halkii ku joogsanaysa weeye haday laakiin yidhaahdin diinta qaadan mayna gibir naga qaada ha la daayo ayaa la leeyahay xataa yucdu jizya gibirka waa laga qaadaya ilaahay baa le xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun iyagoo liita welibana waa inay gibirka dhiibaan wahum saakiruun tani waxa weeye liidasho kaloo meesha taallaa ma ahee nin gibir bixinaya maxaa u dhiman horta qofku hadduu gibir badhi hadduu naftiisa cashuur yar ka bixinayo liidasho u dhimani miyay jirtaa saasuu ku liitaa eeg ilmihii uu dhalay baa la cashuuraya isagii baa la cashuuraya calaamad baa loo samaynaya dadka lagaga garto muslimiintu si ayna ugu kadsoomin waad aragtaayo nin waa ninkaa dee takooran ilan ilaahay buu diidaye ilaahay ayuu diiday inuu ilaahay rumeeyo ayuu diiday kolkaa dulli u hadhay ma jirto fuqahada shaaficiyada qaar baa yidhi may dulli kalaa jira oo u dhiman oo ilaahay dulliga ishaaraya can yadin wahum saakiruun waa dulli kale oo ka ka muuqda aan ahayn waxa weeyaan bay idhaahdeen ninka muslimiinta gibirka ka qaadaya ee gaalada ka qaadaya gibirku kursi iyo miis sidan oo kale abuu ah soo qaadanaya bayna bacd laakiin runtii lagama yeelin waad arkaysiin oo minhaajka iyo kutub badan baad ku arkaysiin miis buu soo qaadanaya sidan oo kale iyo loox yaroo ballaadhan ul yaroo ballaadhan ayuu soo qaadanaya looxa bay yidhaahdeen markuu loox yar soo qaatuu miiskan iyo maxaan ku kursigan soo qaatuu banaan dhiganaya dadku wada arkayaan dadkii gaaladaha xilligay gibirka bixinayaan halkaa ayaa mid mid loogu imanaya markuu mid kastaaba isagoo lacagtii la cararaya yimaado oo dee xaydxaydan oo lacagtii bixinaya ayaa ka qaadi maaye eh, ayuu soo yar foorarsanaya miisku madaxa kusoo yar foorarinayaayo bartaa garhku qabanaya ninka muslimka lacagta qaadaya ayaa garhka qabanaya bay garhku saa u qabanaya saa markuu garhka u qabto madaxu dhulka ugu yar dhufanaya halkan miiska dushiisa gig looxii yaraayu haystay buu labada dhabanka ka dhufanaya dhabanka iyo dhabanka kolkaa markaasuu lacagtii ka tirinaya hadda bal war waxaasoo kale halkee laga qaatay ilin diinteen waa diin cadaalad shaq salaysan ma ogtahay wahum saakiruunta qoladaasi halkaa waxay ka keeneen mataqaanaa dulaynta sidaas halkay ka keeneen aayadan baanu sharxaynaa bay dhaha wahum saakiruun iyagoo la yasayo oo la dulaynayo dee gaalka ha la duleeyo garhjiidid waa nooc dulaynta ka mid a garhka ha la yar jiido oo madaxa loogu yar dhufto ha meelihii aan la taaban jirin ee wejiga ahay qiimaha badnaa waxa lagaga yar dhufto oo sidaa ha loo dulayntii ilaahay sheegay markaasay gaalka haysataabay yidhahdeen wahum saakiruun iyagoo dulaysan sidaa ha loola mucaamaloodo halka culimada kale ka leeyihiin wahum saakiruun dulligan la sheegay gaalka saarani waa kan ka dulmuuqda weeye ee ma aha in la garaaco iyo in garhka la jiidjiida iyo oo gaalku ma garh buu leeyahay hays odhani ila ninka muslimka ee gibirka bixinaya isagu axkaamtii muslimiintu qaatay oo suuq khamri kuma cabo dumarkoogu way xijaaban yihiin aflagaado kuma kacaan diinta wax ka hor imanaya kuma kacaan waxa weeye dhammaan waxa weye garhka way sii daynayaan wixii saasoo kale u dhaqmayaan walmuraadu ka loo jeedaa gaayatun waa gaayo gaayaha oo saxiibaha uu la saaxiibay cumuumun cumuum cumuumka oo yashmaluhaa shamlin lahaa oo walam yurad bihaa aan looga jeedin taxqiiquhu in la sugo waa milu xataa yucdu ljizya oo kale ilaayay gibirka bixiyaan wa amaa milu xataa maطlaci اlfajri xataa maطlaci اlfajri iyo kala midka abuu ku yidhi iyo waqaطactu asaabicahu farihiisii ayaan gooyey min alkhinsari faryarada laga bilaabo ila alibhaami ilaa suulka laga gaadho فلتحقيق العموم iyagu cumuumkii baa la sii sugaya eeg hadda waxa lagu leeyahay qaayaha qaayaha muxuu sheekhu ku yidhi walmuraadu qaaya muxuu ku yidhi saxibahaa cumuumun yashmaluhaa walam yurad bihaa taxqiiquhu qaayaha wuxuu ku yidhi laba shardi baa la rabaa marka qaayuhu uu mukhasis noqonayo wax soo reebaya laba shardi baa la rabaa labada shardi ee la rabaa waxa weeye kow inuu cumuum hadal cumuum wataa waa inuu la socdo sida qaatilu ladiina oo kale aladiina daa cumumka hadal caami waa inuu la socdo haddaba saxiibahaa cumuumun yashmaluhaa haddii la waayo oo cumuumba uuna jirin dee waxa weeye kani muxuu qaayo noqon cumuumba meesha ma jire kaasi waa halkaa ah. waxaa kaloo jira cumuum la socdaaye walam yurad bihaa taxqiiquhu haddii taxqiiqa cumuumka aan looga jeedinna qaayihii qaayo noqon maayo oo hee qaayuhu wuxuu ahaa mukhasis waxbuu reebayey waxbaba ma reebaya hadduu wuxuu soo gelinayo cumuumkuu sii dhammaystiraya ka waran aayadan dambe xataa maطlaci اlfajri iyo tusaalaha dambe qadactu asaabicahu min alkhinsar ila alibhaam iyagu mukhasis ma aha cumuumka wax kama reebayaan cumuumkunbay sii taxqiijinayaan wax kusii darayaan xataa maطlaci اlfajri sidee bay cumuumka wax ugu sii daraysaa ilaahay baa yidhi salaamun hiya salaamun waa nabadgeliyo hiya habeenkani laylatulqadrigu waa salaam kolkaa yaa salaanta lagu tilmaamay inuu yahay salaamun hiya yaa lagu tilmaamay habeenka oo dhan kol hadday cadaadi dhacdo ilaa intuu waagu ka beryayo habeenkaa salaan iyo badbaado ah baa la yidhi salaamun hiya markii la yidhi un ba la yidhi xataa madlaci ilfajri xataadani ma in habeenka ka tirsan bay leedahay salaan maahay ka soo reebaysaa ilain qaayuhu cumuumka hore waa in wax laga soo reebee may e waa taxaqii waxa weeye walam yurad bihaa taxqiiquudii maahee wa uriida bihaa taxqiiq weeye iyadu taxqiiqulcumuum baa looga jeedaa kolka xataa malac ilfajri ilaa intuu waagu ka beriyayo ee waagu ka beriyayo ilin habeenkiibaa markaa dhammaadaye salaantu way jirtaa wey waa taxqiiqulcumuum nin baa yidhi qadactu waxaan gooyey asaabicahu farihiisii asaabicahu saw hadal caama ma aha ilan waa jamac loo idaafeeyey macrifee saw caam ma aha qadactu asaabicahu min alkhinsari faryadada laga bilaabo ila alibhaami ilaa suulka laga gaadho ilaadaani may qaayo ahayn ilaadani ma waxbay soo reebaysaa mise cumuumkii bay sii dhamaystiraysaa waxbaba ma reebin farihii mayna ahayn waxbaba ma reebin wey faryaro ka bilow ilaa suulka gaad min alkhinsar ila libhaam haddaba min alkhinsar ila libhaam dadka qaar baa si khaldan u fahmay oo waxay moodeen haddaan faryarada ka bilaabo sawtan ma aha dee xaggan ka tiri bay dhah ibhaamka oo farihii kaloo dhan way badbaadeene aggan waa idhahdeen faryaradiibuu ka bilaabay waa suulkii sawkan ku xigaba xaggan marka laga eego faryarada muna ku xigin waxay idhahdeen min alkhinsar ila libhaam jamculjawaamica oo kale waxaan filayaa wuxuu odhan jiray min alkhinsar ilaa albinsar oo wuxuu is yidhi laga tirini yaan xagga laga tirinin buu is yidhi yaan faryaro markaad ka tirisa yaan kan lagu darinoo min alkhinsar ilaa albinsar buu yidhi muxuu yidhi min alkhinsar faryarada ka bilow ila albinsar ilaa fartaa dhexe aynu nidha maxaynu nidhahnaa faadumo sow ma faadumada aan nidhahna ka soo gaadhsii bui binsar ka soo gaadhsii kolkaa jamculjawaamicu xagguu ka tiriyey xagganu ka tiriyey tango oo kango oo tango oo tango oo ilaa taas soo gaadhsii buu yidhi sheekeennana markuu yidhi min alkhinsar ila libhaam xagguu ka tirinaya faryarada ma gaadhsa xaggan wad buu kuleeyahay saa u soo wado saa u soo dhamaystir falitaxqiiqi alcumuum waa sidaa ah. waqadactu waxaan gooyey asaabicahu farihiisa ayaan jarjaray min alkhinsari faryarada laga bilaabo ila alibhaami ilaa suulka laga gaadho falitaxqiiqi alcumuumi bay usugnaadeen labadan dambe labada dambe maxay usugnaadeen litaxqiiqi alcumuum cumuumkii oo laguu sii xaqiijinayo laguu sugayuunbay u sugnaadeen wa bedelu bacdin bedelulbacdigii weeyi aw ijtimaalin ama bedelulishtimaalkii bedelulbacdiga iyo bedelulishtimaalkuna waxa weeye mukhasisaadda mutasilka abay ku jiraan bal u fiirsa hadda bedelulbacdigii ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi welilaahi alle waxa u sugnaaday cala naasi dadka dushiisana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa mankiibuu ugu dul sugnaaday istidaaca awooda ereyga man ihi maynu bedelulbacdi ahayn maxaa laga bedelayaa mantaa annaas baa laga bedelaya oo aayadda mantu haddayna jirin waxa la moodi lahaa dadka oo dhan ilaahay inuu xajka ku waajibiyey dadkoo dhan xaj baa waajib ku ah uu ayo u xajo maalqabeenku inuu xajo bal miskiina haddii lagu yidhaha waran maalqabeenku ha xajo ha aduu waxba ma haysatid laakiin waxa waajib kugu ah ka ganacsadi inuu xajo dee waa inaan ganacsatada u tagnoon barino soo ma ah nagu waajibaya xajiya inuu maxaa nagu waajib inaad idinku xajidiin walilaahi cala naas ee cala naas waa dadkoo dhan waxa waajib ku ah xijul bayt in beydka loo xajo haddii dadkoo dhan baa beydka in loo xajaa ay waajib tahay aynu nidhaa oo annaas oo dhan wujuubkaa aynu saarno man istadaaca aynu nidha uu xajiyo mantana aan dee xajka faacil uga dhigno man istadaaca ka awoodaya ha xaja haddaynu waa dadkii oo dhan buu waajib ku yahay ka awoodaa inuu xajay noqonaysa waa khalad kolkaa mantani waa bedel oo bedelulbacdiyo oo walilaahi alle waxaa u sugnaaday cala naasi dadweynaha dushiisa waxa ugu sugnaaday xijul xijulbeyti beytka inuu u xajiyo hadalkii horunbaa laga aamusoo la yidhi mankiibuu ugu dul sugan yahay isadaaca awooda dadkoo dhan ma aha ka karaya inuu xajiyo ayuu ilaahay waajib ka dhigay dadko dhan waajib lagagama dhigin waa manta marka waa bedelbacdigii maadan arkayn inuu cumuumkii hore mukhasis uu noqdo wax ka saaray bedelulishtimaal baa isna jira oo bedelulishtimaalka waxaad odhan kartaa waxaad odhanaysaa acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun zayd baa iga yaabiyey cilmuhu baa iga yaabiyey cilmuhu waa wax zaydka uu shamlistay weeye wabadlbadi wabedelu bacdin bedelulbacdigiibaa mukhasis ah aw ijtimaalin ama bedelulijtimaalkiibaa mukhasis ah walam yadkurhu mana sheegin alaktaru culimada badankoogu mayna sheegin buu ku badanka culimadu ma sheegine la socda halkaa waxaynu kaga baxnay culimo mutasilkii waxaynu kaga baxnay mukhasiskii mutasilka ahaa المخصص المتصل ayaynu bartaa kaga baxno waad aragta almukhasis almutasil in sha allahu tacaala barta ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam